bismillaah kollay su-aashu waxay ku saabsan tahay walaakiin kunuu rabbaaniyiina tafsiirka uu jalaalayn ku fasiraayo wuxuu odhanayaa culamaa'a caamiliina mansuubiina ila rabbi biziyaadati alifin wa nuunin tafkhiima wuxuu uga jeedaa inta dambe uu yidhi biziyaadati alifin wa nuunin tafkhiiman muxuu uga jeedaa sababtu waxay tahay waa mansuubuuna ila rabbi rabbi baa loo nisbeeyey nisbada rabbi marka loo nisbaynayana rabbiyun baa la yidhaahdaa jamaceedana rabbiyuunay noqonaysaa marka nisbadii sida qiyaasku keensanaayo waxa dheeraad ka ah alifka iyo nuunka rabbaaniyun ila rabbiyun rabbiyuuna ayaa jamaceeduna noqon lahaa waa siday ku socoto cala alqiyaas markay ku timaado marka ziyaado alif iyo nuun baa lagu daray sida qiyaaska carabiga ee nisbadu ku timaado marka lagu socdo alif iyo nuun ziyaado ah ayaa lagu daro rabbaaniyun baa la yidhi ee rabbiyiina lama odhan marka alifka iyo nuunkaana waxaa loogu siyaadiyey tafkhiim la weynaynaayo la tacdiiminayo oo bimacnaa laga tilmaamaayo yacni markaa nisbada rabbi loo nisbaynayaa inay dhammaystiran tahay kaannahu sidaa u wado waata yidhaahaan siyaadatu lmabnaa waxay keensataa ziyaadatu lmacna xurufta in wax lagu kordhiyaa iyagoo isku macno ah waxay keensataa ziyaadatu lmacnaa macnuhu inuu dheeraad yahay waana akhlabi ee waa dhacda iyadoo xuruftu yar tahay macnuhu inuu markaa noqdo ablaqu sida awsaanta mubaalaqada yacni waxay ku timaadaa xaadir iyo xadir xadir baa xuruuf yar haddana yadaa ablaqa liannaha wasnu mubaalaqa maalik iyo malik malik baa xuruuf yar haddana yadaa ablaqa wa kullu malikin maalikun walaysa kullu maalikin malikan yacnii malik kastaa maalikna waa yahay laakiin maalik kastaa malik ma aha mid kastoo wax mulkiyaa mid kastoo wax lihi boqor ma laakiin mid kastoo boqori waxna waa mulkiyaan haakada marka markay leeyihiin ziyaadat lmabna ziyaadatun fi lmacna waa aghlabiya ee ma aha marka mutarid mar walba inay sidaas tahay ma aha alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu alaa muxamadi wala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirnay tafsiiru suurati aali cimraan baynu ku soo jirray waxaynu ka bilaabaynaa aayadda koob ee min suurati aali cimraan allah waxa uu yidhi waid akhada allahu miihaaqa annabiyiina lamaa aataytukum min kitaabin wa xikmatin suma jaa'akum rasuulu musadiqun lima macakum latu'minunna bihi walatansurunnah qaala aaqrartum waakhadtum cala dalikum isrii qaaluu aqrarna qaala faashhaduu ana macakum min ashaahidiin allah waxau yihi waid akhada allahu ay wadkur waxaad xustaa id akhada allahu gortuu ilaahay qaaday mithaaqa annabiyiina nebiyada ballankoodii dhaarta lagu adkeeyey uu qaaday almithaaq waa alcahdu almu'akkadu bilyamiin waa ballanka dhaarta lagu adkeeyaa la yidhaahdaa lamaa aataytukum min kitaabin wa xikmah ay laladii aataytukum aan idin siiyey iyaahu isaga aataa waxay qaadataa lama mafcuul marka kii labaad baa la xadfay kii koowaad waa kaafu damiirka weeye lamaa aataytukum ay laladii kii aataytukum aan idin siiyey iyaahu isaga aan idin siiyey min kitaabin wa xikma xaalu kitaab ahaado iyo xikmad uma jaa'akum intaa kadibna wuu idin yimi rasuulun rasuul idin yimi rasuulkaasoo musadiqun rumaynaya lima macakum yacnii kii la jirkiinna ahaaday rumaynaya bimacnaa kutubtii iyo waxyadii la jirkiinna ahaadayna rumaynaya latu'minunna bihi walatansurunna tu'minuuna bihi wa tansuruunahu waa rumaynaysaan waana u gargaaraysaan oo khabarkii la yidhaahdo waa la qadarayaa waxaana daalli u ah latu'minunna bihi walatansurna maadana leeyaha waa mawsuul marka waa mubtadihi khabarkana jumladaa la qadara ayaa lagaga khabrayaa latu'minunna ay wallaahi yo latu'minunna rumayseen ama miisaaqaa laga dhadhansanayaa dhaarto yacni waxba aan la qadarinba latu'minunna rumayseen oo rumayseen oo rumayseen bihi yacni rasuulkaa rumayseen walatansurunnah u gargaarteenoo u gargaarteenoo u gargaarteen rasuulkaas qaala allah waxau yidhi a aqrartum sidaa ma qirteen oo ma oggolaateen wa akhadtum ma qaadeen calaa daalikum sidaa ma ku qaadeen kii naas ma ku qaaddeen isrii sidaa ma ku qaadeen qaaluu waxay yidhaahdeen nebiyadu dhammaantood aqrarnaa waa qirnay qaala allah waxau yidhi fashhaduu markhaati noqda wa ana macakum min ashaahidiin ana la jirkiinna waxaan ahay walxaal ana macakum anigu la jirkiinna aan ahay min ashaahidiina kuwa ka markhaatiga aan ka mid ahay shaahidan macakum min ashaahidiin faman tawallaa ku kastoo jeesta bacda daalik intaa dabadeed jeesta yacnii iqraarkaa dabadii iyo cahdigaa dabadii fa ulaa'ika hum alfaasiquun kuwaasi waa qaar faasiqiin oo daacada ilaahay ka baxay manta waxa bannaan inaad tidhahdo waa mawsuul iyo inaad tidhahdo waa shardiya aayaddan ilaahay wuxuu inoo sheegayaa inuu cahdi iyo miihaaq ka qaaday nebiyada ka qaaday ahlucilmiguna waxay ka qabaan laba tafsiir bay aayadda tafsiirkeeda ay ka mareen tafsiir waxaa laga soo wariyay cabdullaahi ibnu cabbaas iyo caliy bnu abi taalib iyo jamaacaad taabiciinta ka mida oo qataada iyo suddiya ka mid yihiin mufasiriinta qaarkoodna waa doorteen ama isagay ku kaaftoomeen jalaalaynkabaa tafsiirkaasuu ku kaaftoomaya wakada mufasiriinta qaarkoodna waa arjaxeen bacdi kaleo mufasiriinta ka midina markay sheegayeen isagay hormariyeen tafsiirkaasi waxa weeyaan in la yidhaahdo nebiyada waxa dhammaantood cahdi lagaga qaaday nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam hadduu yimaado wakhtiga ay nool yihiin ay joogaan inay nebigaa rumeeyaan oo u gargaaraan yacni ayaa ballan laga qaaday marka suma jaa'akum rasuulun waxaa looga jeedaa bay yidhahdeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa sida cabdullaahi bnu cabbaas ku fasiray waana sida cali bnu abi aalib laga soo wariyey jamaacaad taabiciinta ka midina waa siday ku fasireen kaasi waa qowl waayo risaaladda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa risaala caama waxay culammada qaar ka cabiraan waa lambiyaa waa nebiga nebiyada yani waxaa loo soo diray dadkoo dhan tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira saas aawadeed nebiyada haddii ay markaa eh, iman lahaayeen ama marka wakhtigii nebiyadii hore hadduu iman lahaa dhammaan waxay wada raaci lahaayeen oo ku wada dayan lahaayeen nebi maxamed calayhi asalaatu wasalaam sida leylatu lisraa waalmicraaj ba uu nebiyada dhammaantood u tujiyey oo ay markaa ugu dayanayeen ayaa shareecadiisana ay ugu camal fali lahaayeen oo u raaci lahaayeen waata xadiiska imaam axmed ku soo wariyey musnadka sheegaayo waladii nafsi biyadih low kaana muusa xayan bayna adhurikum maxalla lahu ila an yatabicanii maa wasicahu ilaa an yatabicanii lafdi kale waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku sugantoo allah ah baan ku dhaartaye hadduu muuse noolaan lahaa oo dhexdiinna ku sugnaan lahaa ma awoodi kareen ama uma xalaal noqoteen inu aniga raaco mooyaane wax kale xasanahu alalbaaniyu albaani ayaa taxsiiniyey riwaayo kale waxaa ku soo arooray low kaana muusa xayan bayna adhurikum faattabactumuuhu la dalaltum hadduu muuse noolaan lahaa oo dhexdiinna ku sugnaan lahaa oo isaga ad raaci lahaydeen waa lumi lahaydeen bimacnaa yacni shareecadii lagu soo dejiyey haddaad raaci lahaydeen oo ka yacni markaa sharcigayga ka tegi lahaydeen yacni waa lumi lahaydeen waayo shareecada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa sharaa'icda dhammaantood nasakhaysa ya oo yani markaa isaga in la raaco wey waa yahay kaasi waa tafsiir tafsiir labaad wuxuu tilmaamayaa jamaacaad taabiciinta ka mida ah laga soo raray oo laga soo wariyey mufasiriinta qaarkoodna labadaba waa soo naqliyeen ibnu jariir atabarina waaba arjaxayba tafsiirkaa kale waa tafsiir odhanaaya nebiyada dhammaantood waxaa cahdi iyo ballan lagaga qaadiyo miisaaq in nebi waliba nebiga kala rumeeyo una gargaaro nebiyadu dhammaan inay iswada rumeeyaan oo mid waliba nebiyada kala rumeeyo yacni una nusreeyo u gargaaro ayaa ballan lagaga qaaday sida nebiyada kale looga qaadaa nebi maxamedna looga qaaday marka nebiyadu waa iswada rumaynayaan waana isu gargaarayaanoo waa isu nusraynayaan taabiciinta qaarkood waxaa laga soo wariyay labada tafsiirba sida taawuus ibnu kaysaan oo sida iyo sidaba waa yidhi marna siduu ku fasiray tafsiirka ibnu cabbaas iyo waafaqsan marna tafsiirka kaluu ku fasira ibnu kasiirku wuxuu odhanayaa tafsiirkiisa labada tafsiir isdiidi maayaan ee waa islaasimsanayaan ibnu kasiirkaa tafsiirkiisa ku odhanaya maxaa laba tafsiiroo Eh, yani markaa mutanaaqid yani iska horjeedo aan iswaafiqi karin ma aha ee waxa weeye tafsiirka yani sidan lagu fasiraa oo lagu fasiraa waxa weeye in nebiyada dhammaantood cahdi laga qaaday mid waliba ka kale inuu rumeeyo una gargaaro tafsiirka kalena yacni markaa kama hor imanaayo ee yaqtadiihi wayastalzimuh waa keensanayaa waana laasimsanaya asaabta daawus ibnu kaysaan labadaba ugu fasiraayo oo inay nebiyadu iswada rumaynayaan oo isu nusraynayaan waa xaq in nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka iyagoo nool hadduu yacnii iman lahaa sharcigiisa ina raacayaana iyaduna marka waxa weye waa shay kale marka labada arrinba waa laba arrin oo xaq ah wey waa laba arrin oo xaqah inay isrumaynayaan oo isu gargaarayaan diidi mayso in nebi maxamed loo hoggaansami lahaa sharcigiisana lagu camalfali lahaa waayo shareecada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa caammatun qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiica dee markaa nebiyadu waa ka mid nebi nebiyada ka midi ma odhan karo iyadoo shareecadii nebi maxamed soo gaadhay anigu waxyigii lay waxyooday hore laygu waxyoodaan iska raacayaa waayo waxyigan kalea ka dambeeyey oo caamna ah oo dadkoo dhan loo soo dejiyey risaala caama wa kaana anabiyu yubcasu ilaa qowmii khaasatan wa bucistu ila annaasi caama waa yahay waxaa jiraa aataytukum waxa la akhriyo kale aataynaakum marka macno ahaanna waa isu tegaysaayo kaan idin siiyey iyo kii aanu idin siinay markaa naadu waxay noqonaysaa aljamcu litacdiim jamcigu waa jamcu tacdiim weeye aataynaakum marka macnuhu waa isla halkay culamada qaar waxay mareen maada in shardiyo la yidhaahdo mawsuulkaynu laqbayna bacdu ahli cilmina shardiyay mareen labada wejibana way jiraan labada wejiba way jiraan mufasiriinta qaarkood waxay yidhaahdeen shardiga iyo qasamkaba waxa u jawaabo ah haddii shardiyo lagu socdo latu'minunna bihi walatansurunna qiraa'o kale waxaa la akhriyey lima lima marka la yidhaahdo maadu waxay noqonaysaa in la yidhaahdo yacni markaa tacliil marka inay tahay ayaa laamku noqonaya waxaanay u dhacaysaa eh, akhada in markaysagaa loo tacliilinayo ballanka waxaa looga qaaday eh, yani markaa kaa la siiyey daraaddeed ama waxaa u rumaysaan weji labaad yani kaa laydin siiyey daraaddeed kollay markaa mufasirka inoo qoraya wejiga yani markaa qiraa'ada kalena saan filaayo allah waxa uu yidhi waid akhada allahu mihaaqa annabiyiina lamaa aataytukum min kitaabin wa xikma wadkur waxaad xustaa oo sheegtaa id akhada allaahu ay xiina akhada allaahu goortuu ilaahay qaaday mihaaqa annabiyiina ballankii adkaa ee nebiyada waa ballan dhaar lagu adkeeyey cahdahum ballankoodii goortuu qaaday xus oo sheeg lamaa aataytukum bifatxi laami lilibtidaa qiraa'ada waxay ku sugan tahay laamka in la fatxiyo oo laamulibtidaa markaysaga lagu yani markaa laga dhigo laamulibtidaa inuu yahay loo fatxiyo laamkii mubtadaha la gelin jiray wa tawkiidu macna alqasami aladii fii akhdi lmiisaaq lilibtidaa'i iyo wa tawkiidi macna alqasami iyo macnaha dhaarta in la adkaynaayo yacni markaa laamka in loo fatxinayo bacdi baa ka cabiray waa muwaia lilqasam inkastoo taas ay yidhaahdeen waxa weeye waxay yacni markaa gashaa shardiga ayay markaa gashaa oo culamada qaarkood ay yidhahdeen labadu iswaafiqi maayaan inuu dhaha lilibtidaa'i iyo tawkiidi macna alqasam lilibtidaa'i ibtidaa daraaddii markaysaga markaa loo fatxiyo iyo wa tawkiidi macna alqasami macnaha dhaarta in la adkaynayo loo fatxiyo alladii kaasoo fii akhdi ilmiisaaqi ballanka dhaarta lagu adkeeyey in la qaadayo ku sugan ila halkaasaa qasamku iskaga jiraayo miisaaqi waa maxay waa cahdi lagu adkeeyo dhaar iyo wa kasrihaa in la hoos dhigo oo limaa la yidhaahdo waa qiraa'o kale labadii qiraa'o kuu sheegaya suyuuti mutacalliqatun biakhada akhada ayay ku tacalluqdaa markaa laamka la kasriyana waxay ku tacalluqdaa akhada oo macnuhu markaa wuxuu u dhacayaa waid akhada allaahu miisaaqa annabiyiina waxaad xustaa goortuu ilaahay qaaday ballankii nebiyada limaa aataytukum liiitaa'i lakum iyaahu yacni markaa siinta aan idin siiyey daraaddeed yacni markaa waxyiga aan idin siiyey oo min kitaabin wa xikma kaa aawadeed yacni markaa aan uga qaaday ballanka culamada qaarkood waxay yidhaahdeen wejigaa nowcan maa ishkaal baa imanayo dee suma jaa'akum baa ka dambayso oo markaysa markaa yacni haddana sii daba taalla arrinkiina waxa weeye ma dhammaystirno iitaaga la siiyey keliya yacni miisaaqa loogama qaadine labada arrin oo markaysaa wada socdaa looga qaada in marka horena markaysagaa la siiyey waxyi marka dambena rasuul uu ka daba yimi rumaynaya waxyigii iyagana loo soo dejiyeyna rumaynaya yacni inuu markaa yimi dabeedna markaa la tilmaamayo inay markaa rasuulka rumeeyaan u gargaaraan marka culamada qaar waxay yidhaahdeen latu'minunna bihi walatansurunna in eh, yacni marka hadal uu fasirayo in la yidhaahdo ayay tacliil u tahay ayaa markaa fiican wuxuu yidhi wa ay wa bikasriha iyo laamka in la kasriyo mutacalliqatun biakhada akhaday ku tacalluqdaa wa maa mawsuulatun cala alwajhayn isagu wuxuu maray maadu labada weji marka lagu socdaba waa mawsuulo bacdi baa maray inay shardiyo tahay ay laladii mawsuula haddii la yidhahdo lafteeda markay maksuurka tahay waxay noqonaysaa liladii aataytukum iyaahu yacnii kii aan idin siiyey aawadii baan ballanka idinka qaaday yacni markaa wejiga kale waa waadix marka laamku kordhigaya wejiga kale waa waadix wey waxaa macnuhu dhacaya ay laladii aataytukum iyaahu kii aan idin siiyey isaga aan idin siiyey iyaahuda u qadaray waa mafcuulkii labaad wa fii qiraa'atin aataynaakum qiraa'o kalena waxaa ku sugnayd aataynaakum macnuhuna waa isla kiyo dee waxa weeye naa-un baa markaa markii horena taa ulfaaciliya markii dambena naadiya ayaa la keenay marka waa aljamcu litacdiim min kitaabin xaaluu kitaab ahaaday kaan idin siiyey wa xikmatin iyo xikmad u ahaaday suma jaa'akum intaa dabadeedna uu idin yimaado rasuulun rasuul idin yimaado rasuulkaasoo musadiqun rumaynaya lima macakum kii la jirkiinna ahaaday min alkitaabi waalxikmati waa kitaab iyo xikmada ah. wa huwa muxammadun sala allahu alayh wasalam rasuulka iman doonaana muxammad weeyi latu'minunna bihi walatansurunna ay tu'minuuna bihi waa rumaynaysaan watansuruunahu waana u gargaaraysaan saasuu ilahay ballanka kaga qaaday latu'minunna bihi ay wallaahi yo latu'minunna rumayseen oo rumayseen oo rumayseen bihi rasuulkaas walatansurunnahu u gargaarteen oo u gargaarteen oo u gargaarteen waxaa loogu celinayaa nuunu tawkiidka musaqalka a daraaddii waxay ka dhigan tahay ficilka in saddex goor lagu celiyey jawaabulqasami jawaabulqasam weeye waa dhaar markaa jawaabtii waxaa rumaynaysaana u gargaaraysaa in adraktumuuhu haddaa haleeshaan oo soo gaadhaan rasuulkaas ayaa u gargaaraysaan yacani u gargaara marka oo rumeeya wa umamuhum tabacun lahum fii daalik ummadahooduna yagay tabac u yihiin oo rasuulladaa ummadahoodii haddii rasuulkaasi u yimaado inay rumeeyaan oo u gargaaraan oo raacaan ayaa waajib ku ah su-aal baa isweydiin leh culamada qaarna ay sheegeen allah waa ogaa rasuulladaa hore zamankooda inaan nebi moxamed iman doonin yahay waa ogaa ciise bnu maryam baa aakhiru zamaanku soo degaya laakiin nebiyadaa kale asmaantoodii iyo wakhtiyadii iyagu ay noolaayeen inaan nebi maxamed u imanaynin oo soo haleelaynin ilaahay waa ogaa ballanka in laga qaadayo faa'iidada ku jirta maxay tahy ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen faa'iidada ku jirtaa waxa weeyaan laba faa'iido kow nebiyadaasi inay go'aansadaan oo niyeeyaan nebigaa inay rumaynayaan oo raacayaan oo u gargaarayaan oo laga ajar siiyo waa faa'iido faa'iido labaadna waa ku jirtaayo ummadahoodu inay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rumeeyaan oo raacaan oo u gargaaraan iyaduna waa faa'iide labaad saas aawadeed baa mufasirku yidhi wa umamuhum tabacun lahum fii daalik ummadahoodu iyagay tabac u yihiin oo yacnii qoladii ahlu tawraa iyo ahlulinjiil dee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu u yimi waxaa waajib ku ahayd inay rumeeyaan oo raacaan oo u gargaaraan baa waajib ku ahayd saas aawoodee waciidka soo socdaa faman tawallaa bacda dalika fa ulaa'ika hum lfaasiquun wuxuu u dhacayaa ummadaha tawalliga sameeyey ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rumayn waayey raaci waayey ee iyo nasaaradu ka mid yihiin iyagaa waciidku u dhacaya laguna sajilay inay yihiin faasiqiin yihiin mar hadday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay raaci waayeen oo rumayn waayeen oo u gargaari waayeen qaala tacaala lahum allah wuxuu ku yidhi iyaga a aqrartum ma qirteen bidaalika arrinkaas ma qirteen wa akhadtum ma qaadeenoo ma aqbasheen ay qabiltum calaa daalika sidaa ma aqbasheen isrii cahdii ballankayga qaaluu waxay yidhaahdeen nebiyadii dhammaantood aqrarnaa waa qirnay oo waa oggolaannay qaala waxa uu yidhi allah fashhaduu ka markhaati noqda calaa anfusikum nafihinna ka markhaati noqda wa atbaacikum bidalik yacni saa uga markhaati noqda wa ana macakum min ashaahidiin walxaal ana macakum ama caatifo aad ka dhigto wa ana macakum anna la jirkeenna min ashaahidiin kuwa ka markhaatigaa baan ka mid ahay calaykum idinka idinku markhaatigaa wa calayhim iyagana ku markhaatigaa iyagana ku markhaatigaa culamada qaar xaal bay ka dhigayaan xaal ayay ka dhigayaan oo culammada nuxaada qaar baa diidaya in waxa weeye markaa jumlada khabariyada ah in jumlo marka waxa inshaa'iye ah lagu cadfo oo talabiye a ah lagu cadfo diiday wakadaa jumlada ismiyada ah ee markaa waxa weeye shabah ficli aan lahayn yacni ka hadlay calaa haada waxay odhanayaan wa ana macakum waxaa ka markhaati noqotaan walxaal ana macakum anigu la jirkiina min ashaahidiina kuwa ka markhaatigaa ah, aan ka mid ahay faman tawallaa ku kastoo jeesta acrada jeesta bacda daalika ay bacda dalika almiihaaq yacnii kaas miisaaqa a dabadii yacni jeesta fa ulaa'ika hum alfaasiquun kuwaasi waa qaar taacadii ilaahay ka baxay weeye waxaa loo jeedaa fisqi dhammaystiran ayaa loo jeedaa fisqigu wuxuu noqdaa fisqi akbar iyo fisqun duuna fisqin fisqi waynaansho badan oo gaalnimo ah ya ilaa ibliisa kaana min aljinni fafasaqa can amri rabbih fisqigaas fisqi cusyaan ma aha ee waa fisqi akbar waa fisqigii gaalnimada ahaa weeye marka fa ulaa'ika hum alfaasiquun waxaa looga jeedaa hum alkaafiruun fisqigii gaalnimada ah manta waxaa kuugu bannaan inaad shardiya u laqbayso iyo inaad mawsuula u laqbayso allah waxauu yidhi afa hayra diin illaahi yabquuna walahu aslama man fi samaawaati waalardi tawcan wa karha afa hayra diin illaahi ma diinka ilaahay diinaan ahayn baa yabquuna ay raadinayaan oo doonayaan walahu aslama walxaal lahu aslama allahoo qura uu u hoggaansamay man fi samaawaati cidda cirarka ku sugan dhammaantood waalardi iyo cidda dhulka ku sugan dhammaantii tawcan wa karhan ay taa'iciina xaalay ateecayaan wa karahan ay wakaarihiina iyo xaal ay karaahiyeysanayaan wa ilayhi yurjacuun xagga allah oo keliya loo celinayaa allah wuxuu inoo sheegayaa diinka allaah diinaan ahayn aan la raadin istifaamka waxaa laga tilmaamayaa in loo sheegaayo yacni markaa inayna munaasib ahayn markaysaga markaa inay diinka la raadiyaan diinka ilaahay diinaan ahayn bay raadinayaan oo doonayaan kuwa jeesanayaan iyada oo cidda cirarka ku sugan dhammaantood allah ay u hoggaansantay cidda arlada ku suganna allah ay u hoggaansameen waxay ugu hoggaansameen tawcan iyagoo taa'iciina marka ahlu samaawaat dhammaantood waa taa'iciin cidda arlada ku suganna bacdi ka midii waa taa'iciin iyagoo markaa taa'iciin ah oo yacni markaa aqbalsan oo aan karaahiyaysanayna ku raalliyaya allaha ateecayaana u hoggaansamayaan wa karhan bacdu ahli lardi iyaguna karhan bay ugu hoggaansamayaan ya oo wakhtiyada qaarkood markaa la dirqinaya oo dee waxa weeye qadarkii ilaahay waa u hoggaansan yihiin iyagaan ku raalli ahayn iyagaan doonayn inay xanuunsadaan bay xanuunsanayaan iyagaan doonayn inay dhintaan bay dhimanayaan iyagaan doonayn in masaa'ibtu ku dhacdo ayay ku dhacaysaa marka karhan bay ugu hogaansamayaan wakada haddii marka waxa weeye yacni markaa muslimiintu ay ka qaalib noqdaan oo marka waxa weeye gacan iyo seef ay kaga qaalib noqdaan ama jizye ay ka qaadayaan ama wax la mida markaana waxay noqonaysaa karhan inay markaa xukunkii islaamka ugu dareeraayo oo jizye laga qaadaayo yacni markaa karhan bay soo gelaysa allah wuxuu idhi afakayra diin illaahi yabquun ma diinka ilaahay diinaan ahayn bay yabquuna raadinayaan oo doonayaan bilyaa'i ya la akhriyo waa qiraa'o ay ilmutawalluuna kuwii jeestay kuwa la sheegaya waa uu damiirka lagu cabiray waayo waa kuwan la soo sheegay faman tawallaa bacda dalika fa ulaa'ika hum alfaasiquun ay ilmutawalluuna kuwii jeestay ma diinka ilaahay diinaan ahayn bay raadinayaan wa taa'i iyo ta' la akhriyo tabquunana waa la akhriyo waa qiraa'o kale weeye wuxuu saasoo kale ka cabiro qiraa'adu waxay noqonaysaa sabciye an labadaba yacni bacdu sabca ayaa akhriyey quraa'u sabcaha qaarkood tabquuna marka la yidhahdana waxay noqonaysaa ma diinka ilaahay diin aan ahayn baa raadinaysaan oo dadkii baa lala hadlaya walahu aslama walxaal lahu allaah oo qura aslama uu hogaansamay lahuda la soo hormariyey wuxuu faa'iidaynaysaa xasri bay faa'iidaynaysaa taqdiimu maa xaquhu taakhiiru yufiidu alxasra wixii xaqiisu yahay in la dib mariyo haddii la soo hormariyo xasri buu faa'iidaynaya iyaaka nacbudu waxay faa'iidaynaysaa adoo quraanu ku caabudana cid kale caabudi mayno wa iyaaka nastaciin maxaa keensaday xasriga waxaa keensaday iyaada la hormariyey ilaa haddii la dambaysiin lahaa waxay noqon lahay nacbuduka wanastaciinuka ayuu noqon lahay ya marka waxa weeye shaygii xaqiisu yahay in la dibdhigo haddii lasoo hormariyo oo sabab aan xasri ahayn oo loo soo hormariyeyna aynay muuqan xasri baa laga qaatay ixtiraaska maxaynu u gelinay waxaynu u gelinay mawaadicda qaarkood baa la hormariyaa iyadan xasri looga jeedin sida maxay sadaarat lkalaam buu leeyahay oo lamama dib marin karo ya wujuubu uu leeyaho hadalka shafka hore inuu ka dego ayaa markaa laasimba ah mar hadday caynkaa tahay sababta loo hormariyey waa la garanaya xasri laga qaadan maayo sabab kale haddii loo hormariyo ama sajce ama kaafiye ama wax la mid oo kale ama fawaasil yacni la ilaalinayo haddii loo hormariyo lafteedana markaysaa xasri laga qaadan maayo haddii kale xasri baa laga qaadan walahu aslama walxaal lahu allahoo qura aslama uu hoggaansamay inqaada uu hoggaansamay man fi samaawaati cidda cirarka ku sugan dhammaantood waalardi cidda dhulka ku sugan dhammaanteed dawcan ay taa'iciina xaal ay taa'iciin yihiin oo ay raalli ku yihiin oo aqbalsan yihiin ayuu hoggaansameen marka taa'iciina dhammaan cidda eh, samaawaadka ku sugani waa tawcan bay soo geliyaan cidda arlada ku suganna bacdi ka mid a ah, ayaa tawcan soo gelaysa bilaa ibaa'in diidma la'aanteed wa karhan ay wa kaarihiina iyo xaalay markaa karaahiyeysanayaan kuwa karaahiyeysanaya waxay noqonayaan yacni markaa gaaladiiyo munaafiqiintii bay noqonayaan iyaguna qadarkii ilaahay waa u hoggaansan yihiin yacni haddii muslimiintu ka qaalib noqdaan oo sharciga lagu fulinayana markaana waxa weeye markaa karhan bay ugu markaa ugu hoggaansan yihiin bisayfi seefay ugu hoggaansan yihin iyo wa mucaayanati maa yulji'u ilayh iyo wa mucaayanati maa iyo kii araggiisa mucaayana waa master weeye lifaacala alficaalu waalmufaacala waa sida muqaatala oo kale qitaalan wa muqaatalatan ciyaanan wa mucaayanatan wa mucaayanati maa iyo kii araggiisa ay arkayaan bay ugu hoggaansan yihiin karhan yulji'u ilayhi yacni markaa geyaysiinayo u sababaya ama ku kallifaya inay saa la yimaadaan iljaag waa waxa qofku marka aanu ka raalli ahayn in lagu dirqiyo ikraah oo kale wa ilayhi turjacuun xagga allah oo keliyaa laydin celinayaa rajaca waxay leedahay laazim iyo mutacaddi bay labada mid walba leedaho rajaca yarjicu rujuucan waa noqday waa laazim rajaca yarjicu rajcan waa celiyey hadda ma aragta qur-aanka waa ku yimaadaan mawaadicda qaarkoodna dee waa la akhriyaa marka waxa weeye turjacuun iyo tarjicuun ya yacani markaa labadii markaa weji bay ku dhisantah yarjicu bacduhum ilaa bacdin ilqawla fa in rajacaka allaahu waa tii markaa mutacadiga ahayd wey marka tan muqayaru siiqaha loo bineeyey wa ilayhi turjacuun xagga allahoo keliyaa laydin celinayaa rajcan celin baa laydin celinaya marka macna raddi bay noqonaysa turjacuun bimacnaa turadduun bitaa'i walyaa waxay ku sugantahay ta'ya ya bay ku sugantahay ta'ya ya ayay ku sugan tahay oo marka waxaa weeye turjacuuna iyo yani siiqadii markaa muhayaru siiqo weeye markay ta'da tahay ya-da markay tahayna yurjacuun marka waxa weeye yurjacuun iyo turjacuun yacnii labada markaa mid walba waa la akhriyey yarjicuunana waxa weeyaan yani yacquub baa akhriyey axadu alquraa'i ahalaasa tamaam alcashara waalhamsatu fii awali alaayati lilinkaar hamzada alkaa'inatu fii awali alaayati ku sugan aayadda awalkeedana lilinkaari inkaar bay u sugnaatay waa diidmo la diidaayo la leeyahay dee diin kale ha raadinina iyagaa markaysaga markaa loo diidaya qul aamanna billaahi wamaa unzila calayna qul waxaad tidhaahdaa aamannaa waa rumaynay bilaahi allah baanu rumaynay wamaa ay waladii kii baanu rumaynay unzila la soo dejiyey calaynaa korkayagana lagu soo dejiyey wamaa ay waladii kii baanu rumaynay unzila la soo dejiyey calaa ibraahiima ibraahim korkiisa lagu soo dejiyey wamaa ay aladii kii baanu rumaynay unzila la soo dejiyey huwa isaga maaga calaa ibraahiima ibraahim korkiisa lagu soo dejiyey wa ismaaciila iyo ismaaciil korkiisa lagu soo dejiyey wa isxaaqa iyo isxaaq korkiisa lagu soo dejiyey wa yacquuba iyo yacquub korkiisa lagu soo dejiyey waalasbaadi awlaaddii iyo ubadkii yacquub yacni korkooda lagu soo dejiyey awlaaddii markaa yacquub ee nebiyada ahaa asbaaduna waa jamcu sibtin weeye sibtigana waxaa loo isticmaalaa waladulwaladi baa loo isticmaalaa inan wiilkaa loo isticmaala inan wiilka ee awowga loo yahaa loo isticmaala awlaaddiisa waxaa la hubaa yuusuf inuu nebi ahaa waana ina yacquub awlaaddii kale ka farcanayd ee markaa iyaguna tafiirta dambe ahaana yacni qaarkood baa nebiye ahaa qaar ku dhowaa iyo qaar ka dambeeyeyba wamaa uutiya wamaa ay iladii kii baanu rumaynay uutiya la siiyey ee ay huwa maagaa la siiyey muusa muuse la siiyey wa ciisaa iyo ciise la siiyey wannabiyuuna iyo nebiyadii la siiyey min rabbihim xagga rabbigood laga siiyey marka waxay noqonaysaa ka la siiyey baa jinsi ah maagu wuxuu ku dhacayaa jinsiga kii la siiyey isku kitaab lama siin muuse kitaab gaaraa la siiyey oo towraad ah ciisena kitaab gaaraa la siiyey nebiyada kalena dee kutubo kala duwan baa la siiyey markaa maada ah ha u qaadanin inuu kitaab keliya yahaye maadu waxaa laga tilmaamayaa jinsi baa laga tilmaamayaa kii la siiyey jinsigiisa ayaa laga tilmaamaya marka maadii caam ahoo dee adawaadkii cumuumkay ka mid tahay ila mawsuulaadku waa min adawaati alcumuume laa nufariqu bayna axadin minhum laa nufariqu ma kala geynayno bayna axadin minhum waxaanu rumaynay xaal aanaan kala geynaynin cid ka mida nebiyada oo rumayn iyo rumayn la'aan aanaan ku kala geyn oo qaarkoodna aanaan rumaynayn qaarkoodna aanaan beeninayn waa wada rumaynaynaa dhammaantood wa naxnu lahu muslimuun wa naxnu annagu lahu muslimuun allahu qura ayaan u hoggaansamaynaa ama waxaanu rumaynaynaa walxaal naxnu lahu muslimuun allah wuxuu inoo sheegayaa inuu amray nebiga calayhi salaatu wasalaam ummaddiisuna tabac bay u tahaye inuu rumeeyo nebiyadii hore iyo kutubtoodii qul aamanna biاllahi wma unzila calayna wma unzila cla ibrahima waismaaciila waisxaaqa wayacquuba walasbaati wma uutiya muusa waciisa wannabiyuuna min rabbihim la nufariqu bayna axadi minhum yani khasa wacama waa la khasisay bacdi nebiyada ka mida waana la camimay tacmiimkaana dambeeya wannabiyuuna min rabbihim waxaa soo gelaya nebiyada inta la magacaabay mooyaane intii kaloo dhanna wannabiyuuna min rabbihim ayay soo gelayeen wamaa uutiya muusa wa ciisa wannabiyuuna iyo nebiyada waxa la siiyey waxay ku dhacaysaa nebiyadii kale aan la sheeginnaa cumuumkaasay soo gelayeen cumuumkaas ayay soo gelayeen marka nebiyada in dhammaan la wada rumeeyo ayaa laga qaadanaya man kafara binabiyin waaxidin faqad kafara bijamiici alambiyaa nebi keliya qofka ka gaaloobaa nebiyada dhammaantood waa ka gaaloobay waxay ka dhigan tahay mid ka midaba in laanan rumayn saas maxaa laynoo sheegaa qawmamkii hore marka laga warramaayo qawmamkii hore marka laga warramaayo kadabat qawmu nuuxin ilmursaliin waa beeniyeen qowmu nuux rasuulladii ilaahay oo dhan bay beeniyeen almursaliin hal rasuul baana loo diro nuux ah kadabat caadun ilmursaliin caad waxay beeniyeen rasuulladii ilaahay bay beeniyeen waa rasuulladii ilaahay oo dhan ayay beeniyeen rasuulladii ilaahay oo dhan ayay beeniyeen marka maxaa loo yidhi rasuulladii ilaahay oo dhan bay beeniyeen maxaa loo yidhi sababtu waxay tahay waxaa loo yidhi rasuulladii ilaahay oo dhan bay beeniyeen haddii asalka risaaladaba la beeniyo walow rasuul keligiiba ha u yimaadee waxay ka dhigan tahay rasuullada dhammaan in la beeniyey waayo gaaladu wakhtiyada qaarkood bay waxay jireen maa anzala allahu calaa basharin min shay ilahay bini aadamba waxba kuma soo dejiye bini aadam u waxyoodo rasuul ka dhigay ama nebi ka dhigay maba jira bay yidhaahdeen markay caynkaa yidhaahdaan aslu risaalay beeniyeen ictibaarkaas waa mid mid labaad waxay tahay rasuulladu dhammaan waa isku diinoo waa tawxiid alaslu asiil diinuna waaxid waata nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadday caynkaas markaa tahayna haddii mid keliya lagu beeniyo tawxiidkii diinkii lagu beeniyo waxay ka dhigan tahay dhammaan in la wada beeniyey waayo dee diinkaasay ku wada baaqiyeen diinkaas ayay ku wada baaqayeen marka nebiyada inaan la kala gaar yeelin oo qaarna la rumayn qaarna la beenin weeyaane laakiin dhammaan la wada rumeeyo ina aladiina yakfuruuna billahi wa rusulihi wa yuriiduuna an yufariquu bayna allahi wa rusulihi wayaquuluuna nu'minu bibacdin wa nakfuru bibacdin wa yuriiduuna an yatakiduu bayna dalika sabiila ulaa'ika hum lkaafiruuna xaqa allah wuxuu inoo sheegayaa kuwa nebiyada qaarkoodna rumaynaaya qaarna beeninaaya inay yihiin gaalo gaalnimadoodu dhab tahay ulaa'ika hum alkaafiruuna xaqa marka xaqan waxaa laga tilmaamayaa kufriga baatil weeyi laakiin inuu xaqiiqo yaho dhab yahay gaalnimadooda ayaa laga tilmaamaya oo xaq mar waxaa loo jeedaa didulbaatil in laga tilmaamayo marna waxaa looga jeedaa xaqa inuu xaqiiqo yahay baa laga tilmaamaya marka rasuullada dhammaan iyo nebiyada ilaahay waa in la wada rumeeyaa oo dhammaan marka waxbaa la wada rumeeyaa laa nufariqu bayna axadin minhum maxaa loo hormariyey ibraahim iyo ismaaciil iyo isxaaq iyo waa kuwii ay garanayeen garashada ay garanayeen baa loo hormariyey aynay ogaayeen kutub in lagu soo dejiyey ya waayo dee markaa aayadahan oo dhammi waxay marka ahlu kitaab bay ku soo degeen maay ku yimaadeen oo qisadii wafdigii najraan iyo bay culimmadu yidhaahdaan ayay markaa ku soo degeen marka nebi maxamed inuu nebiyadii hore rumaynayo inuu u sheego waa arrin markaa waxba ka qayb qaadanaya inay iyaguna yacni markaa maxamed rumeeyaan low kaanuu yacqiluun laa nufariqu bayna axadin minhum wa naxnu lahu muslimuun yacni waxa weeye ma kala geynayno cid yaga ka mida oo takdiib iyo tasdiiq kuma kala geynayno ee waa wada rumaynayna wa naxnu lahu muslimuun sidaa nabi maxamed ilaahay kula khitaabay baa innagana in laynugala khitaabayo macnuhu u dhacaya waayo waa caamun min xaysu almacnaa yacnii shaygii nebiga lagula khitaabaa daliil kaloo gaar yeelaya haddaanu jirin oo nebiga ku khasisaya mukhaatabada nebiga lagula hadlayo lagula khitaabayey takhsiiska ma keensanayso wamaa bihi qad khutiba annabiyu tacmiimuhu fi lmadhabi asaniyu xagga macnahay caam ka tahay cumuumka marka laga hadlaayo caamun min lafdi iyo caamun min xaysu lmacnaa baa kala jira shaygai nebiga lagula khitaabay wuxuu noqonayaa daliil ku gaar yeelayo ziyaado ka ah mukhaatabada haddaan lahaynin inuu noqonayo caamun min xaysu lmacnaa waayo asalku way nebiga ay ku dayanayso ummaddu oo raacayso laqad kaana lakum fii rasuuliillahi uswatun xasana qul lahum waxaad ku tidhaahdaa iyaga yaa muxammadu muxammadow aamanaa billaahi allah baanu rumaynay wamaa unzila calaynaa kii la soo dejiyeyna waa rumaynay calaynaa korkayga lagu soo dejiyey wamaa unzila kii la soo dejiyeyna waa rumaynay calaa ibraahiima ibraahim korkiisa lagu soo dejiyey wa ismaaciila iyo ismaaciil korkiisa lagu soo dejiyey wa isxaaq iyo isxaaq korkiisa lagu soo dejiyey wa yacquuba iyo yacquub korkiisa lagu soo dejiyey walasbaati awlaaddii yacquubna lagu soo dejiyey korkooda waa awlaaddii yacquub ee nebiyada ahaa ama ha noqdaan yani marka awlaadu sulbi ha noqdaan ama awlaadulawlaad ha noqdaan ku kastaba ha noqdaan sibtiga waxaa loo isticmaalaa yacni awlaadulbanaat baa loo isticmaalaa oo waxa weeye marka lagu itlaaqaa laakiin waxaa laga yaabaa curfi xaajisa inay tahay alaxfaad iyo alasbaaq bay kale yidhahdana ku gaar yeeleen laakiin mawdican waxaa loo isticmaalayey awlaaddii uu markaa yacni markaa yacquub dhalay marka kuwii awlaadu sulbigahana waa soo gelaya asbaad waxay u noqonayaan binisbati ilaa ibraahim ama binisbati ilaa isxaaq kuwa marka waxa faraca dambe ahina waa soo gelayaanoo dee waa awlaadul awlaadkii yacquub weye wamaa uutiya kiina waa rumaynay uutiya la siiyey muusa muuse la siiyey wa ciisa iyo ciise la siiyey wannabiyuuna iyo nebiyada la siiyey waxaa laga siiyey min rabbihim xagga rabbigood baa laga siiyey markaa jinsi bay ku dhacaysaayo yacni mid walba kitaabkii la siiyey waa soo geliya maada mawsuulkaahi waxay faa'iidaynaysaa cumuum bay dee faa'iidaynaysaa laa nufariqu bayna axadin minhum waxaanu rumaynay laa nufariqu bayna axadin minhum xaal anaan kala geynin cid iyaga ka mida axadka waxaa looga jeedaa bimacnaa jamaaca laga tilmaamaya yacni oo markaa macnuhu u dhacaya cumuumka markaysaga uu faa'iideynaayo oo siyaaqa nafyi u dhacay ayaa markaa hadda markaa yacni beyna loo geliyey cid iyaga ka mida ma kala farqinayno oo qaarkoodna ma rumaynayno qaarkoodna ma beeninayno kuma kala farqinayno bitasdiiqi watakdiib rumayn iyo beenin kuma kala gaar yeelayno wa naxnu lahu muslimuun wa naxnu annagu lahu muslimuun allaho qura ayaannu u hoggaansamaynaa mukhlisuuna fi lcibaada cibaadada u saaf yeelayna ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdaan aslama marka eh, mafcuulka aslama marka mafcuulka toos loo siiyo ikhlaas baa lagu fasiraa marka laam lagu gudbiyana waxaa lagu fasiraa inqiyaad baa lagu fasiraa culamada qaar baa saa yidhi saas aawadeed aayadda horeynu soo maray walahu aslama inqaaduu ku fasiray mufasirku laakiin mawdican wa naxnu lahu muslimuun wuxuu ku fasiray ikhlaaskii mukhlisuuna fi lcibaada cibaadadan u saafiyeelin waxaa laga yaabaa inuu ka eegay laamkan hadda inuu yahay laamu taqwiye inuu yahay waa aan tacdiye loo keenin maadaama markaysaga yacnii isimku muslimuuna ay tahay camalfalka uu farac ku yahay taqdiim iyo camal falka uu farac ku yahay labadaba ay ku kulmeen laamu taqwiye inuu yahay oo kale inuu ictibaariyaa laga yaabaa dabeedna sidaas u yidhi ikhlaaska ugu fasiray mukhlisuuna fi lcibaada hmm. su-aashu waxay ku saabsan tahay saaxibulxaashiya tilmaamaya labiyo toban inay ahaayeen awlaadda yacquub oo asbaada uu ku yani fasiray marka waxaa jiraa khilaaf yani la ysku khilaafsan yahay awlaaddii yacquub ee yuusuf godka ku riday acmaasha noocaasa samaysay nebiye miyey ahaayeen mise maaha bacdu ahlicilmi baa yidhi nebiyey ahaayeen laakiin umuurahaasi waxay ka dhaceen qabla anubuwa waa qowl aqwaasha ka mida ah. waxyaalo badan baana dee ashyaadaa ku sugnaa cuquuq baa ku jiray yacnii isku day dil baa ku jirtay iqtulu yuusufa aw iطraxuuhu ardan yakhlu lakum wajha abiikum wa min bacdihi qowman saalixiin waxaa ku jiray cuquuq markaysaga aabbahood markaysaga waalidinkaar oo kale ay ku noqdeen yacni qatcularxaam baa gees soo gelaysa yacni walaalkood arrinkay kula kaceen yacni markaa inay qaraabanimadiisii gooyeen lafteeda ashyaa badan oo dembiye kabaa'ira meesha ku jirta marka bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen qabla nubuway ahayd waana ka toobad keeneen laakiin jumhuurka culammadu waxay u badan yihiin inayna nebiye ahayn oo ayna nebiye noqon horraysa iyo dambaysatun saasaa jumhuuru ahlicilmi ay u badan yihiin calaa haadaa waxay noqonaysaa asbaada la tilmaamayaa yacni yuusuf iyo awlaadul awlaadka in laga tilmaamaa awlaad markaa faraca oo yacquub ka isiran awlaadu sulbigii aan ahayna ay soo gelayaan allah waxa uu yidhi wman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu huwa fi laakhirati min alkhaasiriin waman yabtagi ku kastoo doona ama raadiyo khayra alislaami islaamka yacni marka wax aan ahayn diinan yacni xag diin ahaan ka raadiya oo la diinan waa tamyiiz khayrana waa mafcuul weji labaad waman yabtagi ku kastoo raadiya khayralislaami islaamka shay aan ahayn xaal uu yahay diinan diinkii raadiya oo diinan baa mafcuula la yidhaahdo khayrana waxa weeye waa xaala waa laga soo hormariyey falan yuqbala minhu laga aqbali maayo wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin wa huwa isagu fi alaakhirati aakhiro gudaheedana min alkhaasiriina kuwa khasaaray ama nafahooda khasaareeyey ayuu ka mid ahaaday kayfa yahdi llaahu qawman kafaruu bacda iimaanihim kayfa yahdi allaahu sidee buu ilaahay u hanuuninayaa qawman dad uu hanuuninaya dadkaasoo kafaruu gaaloobay bacda iimaanihim iimaankoodii dabadii gaaloobay wa ay wa shahaadatihim iyo qiristoodii ay qireen dabadeed gaaloobay anna arasuula xaqun weji labaad wa shahiduu waxay gaaloobeen walxaal qad shahiduu xaqiiqea ah, ay qireen anna arasuula xaqun jumlada xaaliya laga dhigo rasuulku inuu xaq yahay ay qireen waxay qireen rasuulku inuu xaq yahay wa jaa'ahum awalxaal qad jaa'ahum xaqiiqe ugu yimi albayinaatu bayinaat ay u yimaadeen ama mutaraadifaan laga dhigo la yidhaahdo waxay gaaloobeen wa jaa'ahum walxaal qad jaa'ahum xaqiiqe ugu yimi albayinaatu xujooyinkii cadcaddaa iyo dalaa'isha ay u timi dalaa'ishii nubuwada wallaahu allah laa yahdi ma hanuuninayo alqawma aldaalimiina duulka daalimiinta ah ee xadgudbay hanuunin maayo ulaa'ika jazaauhum ana calayhim lacnat allaahi waalmalaa'ikati waannaasi ajmaciin ulaa'ika kuwaa sifada la soo sheegay lihii ee markii ay rumeeyeen dabadeed gaaloobay yacni bayinaadkuna marka bayinaadkuna u yimaadeen dabadeed gaaloobay jazaauhum abaalmarintoodu anna calayhim lacnat allaahi waa inay korkooda ku sugan tahay lacnadda ilaahay waalmalaa'ikati iyo lacnadda malaa'igtu korkooda ku sugan tahay waannaasi iyo lacnada dadku ay korkooda ku sugan tahay ajmaciina dhammaantood yacni marka waxa wey intuba ay wada nacdalayaan ama xaalay dhammaantood yihiin khaalidiina fiiha waxa lacnadaasi korkooda ku sugan tahay khaalidiina xaal ay waarayaan fiiha lacnadda gudaheeda ay ku waarayaan waxaa kaloo loo fasiray in cadaabka loo celiyo oo la cadaabkay ku waarayaan ma naarta laa yukhafafu canhum alcadaabu laa yukhafafu lagama fudaydinayo lagama khafiifinaayo canhum yaga xaggooda alcadaabu cadaabka lagama khafiifinayo lagama fudaydinaayo walaa hum yundaruuna qaar loo kaadinayo laga dibdhigayo cadaabkana ma aha ila aladiina taabuu kuwii toobad keenay mooyaane min bacdi daalika intaa dabadeed toobad keenoo soo islaamay wa aslaxuu hagaajiyey camalkoodii fa ina allaha allaha ghafuurun waa dembi dhaaf badan yahi oo raxiimun waa naxariis badan yahay allah wuxuu inoo sheegayaa diin aan islaam ahayn cidnaba ilaahay inaanu ka aqbalayn waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minh hore waataynu soo marray suuradda awalkeeda ina addiina cinda allaahi alislaam diinka allah agtiisa la aqbalayo laga raallidayahay waa islaamka weeye islaamkoo keliya ayaa ah diinka la aqbalaayo nebiyaduna dhammaan waxay ku sugnaayeen islaamnimo islaamna waynaga sheegnay bilmacna alcaam iyo bilmacna alkhaas inuu leeyahay alislaam bilmacna alcaam wuxuu noqonayaa allah keligii in la caabudo oo waxa weeye markaa nebi sharcigii lagu caabudo oo nebiyadii hore muslimiin bay ahaayeen yacni sharcigoodii wakhtigii lagu camalfalaayey na waxay ahaayeen islaamnimo in lagu sugan yaho ciddii ku camalfashaaba islaamnimadaa ku sugnayd laakiin markii nebi maxamed la soo diray dabadeed islaamkii wuxuu noqday inuu khaas ku noqonaayo cidda nebi maxamed rumaysay ee raacday marka waxay yidhahdaan culammadu waa alislaam bilmacna alkhaas macnaha khaaska ah laga soo bilaabo markii nebi maxamed la soo diray yacni marka islaamku wuxuu ku kooban yahay cidda nebi maxamed rumaysay ee raacday ee sharcigiisa u hoggaansantay ciddii nabi maxamed diiddaa ama rumayn weydaa islaamnimadii waa ka baxdo way gaalowday laakiin intaan nebi maxamed la soo dirin sharaa'icdii nebiyadii hore ciddii ku camalfalayso allah ku caabudaysay oo aan shirki iyo gaalnimo la iman ee sidaa ku sugnayd waxay ahaayeen muslimiin bay ahaayeen islaamnimo inay ku sugnaayeen islaamka la aqbalaya inay ku jireen laakiin markii nebi maxamed la soo diray dabadeed islaamka la aqbalaya wuxuu ku kooban yahay shareecada nebi maxamed ciddii rumaysee raacda ee u hoggaansanta waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minh saas aawadeed yuhuudda iyo nasaarada nebi maxamed rumayn weydey raaci weyday walow habay yidhaahdaan sharaa'icdii nebiyadii hore aanu raacaynaa habay yidhaahdaan yidhaahdaanbe nebiyadii hore iyo nebi maxamedba way ka gaaloobeen marka kufaar gaalo ah oo naarta ku waaraya abad alaabaad weeyaan markaa islaamka ayuunbuu ilaahay aqbalaya waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minh saas aawadeed gaalada gaalnimo ku dhimatay in laga shakiyo aakhiro inay khasaarayaan waxa weeye waa arrin khatara weeye waa in loo rumeeyaa loo ictiqaadiyaa ciddii gaalnimo ku dhimatay inay naarta gelayso naartana ku waarayso sidaa waa in la caqiideeyaa hadduu ruuxu ka shakiyo gaalada gaalnimo ku dhimatay iyadoo markaa shareecadii nebi maxamed soo gaadhay dabeedna ay diideen oo rumayn waayeen dabeedna gaalnimo ku dhimatay naar inay gelayaan oo ku waarayaan qofku hadduu ka shakiyo isagaaba gaaloobaya liannahu ma aamana bilqur'aan sababtu waxay tahay qur'aankii ma rumayn allah baa inoo sheegay in gaalada gaalnimo ku dhimatay naarta gelayso ay ku waarayso ay khasaareen abadal aabaadna naarta ku sugnaanayaan إن الذين kafaruu min أهل lkitaabi walmushrikiina fii naari jahannama khaalidiina fiiha damaarta kuwii gaaloobay ee ahlu kitaab iyo mushrikiinba ahaaday ya yacni waxa weeye naarta ayay markaa gelayaan waana ku waarayaan ina aladiina kafaruu min ahli alkitaabi waalmushrikiina fii naari jahannama khaalidiina fiiha waman yabtagii hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu huwa fi laakhirati min alkhasiriin wa min alkhaasiriin aakhire kuwa khasaaray nafahooda khasaareeyey ee guuldarraystay yihiin waman yakfur biliimaani faqad xabita camaluhu wahuwa fi alaakhirati min alkhaasiriin ya aayado badan oo qur'aanu ilaahay inoogu sheegay inaanu allah u dembi dhaafayna waa sheegay ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay ma dhaafayo yacni gaalowga laga gaaloobo ilaahay dhaafi maayo ciddii gaalnimo ku dhimata ilaahay gaalnimada ka dhaafi maayo abadan marka waxay noqonayaan gaalo ahlu naar saas aawoodee in loo duceeyaa ma bannaana ya dadka qaarkood baa markaa waxa weeye bobabka gaalada ama yuhuudda ama kiristaanka ee dhintay yaa bay u ducaynayaan iyadoo ilaahay xaaraantinimeeyey in loo duceeyo maa kaana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurba inay ilaahay dembi dhaaf uga baryaan uma bannaanaan min bacdi maa tabayana lahum anahum asxaabu aljaxiim markay u caddaatay inay gaalnimo ku dhinteen inay dembidhaaf ilaahay uga baryaan mid u bannaan maaha maa kaana waxaa loo isticmaalaa shay ama mustaxiila oo aan dhici karin ama xaaraana oo muxaram ah sharcan oo aan bannaanayn ya saas aawadeed waa in markaa gaalada gaalnimo ku dhimatay inay naarta gelayaan oo ku waarayaan waa in la caqiideeyaa wasaa la rumeeya waa insaan loo rumeeya dadka qaarkood oo sufaha ah baa waxay odhanayaan meelu geli doono ilaahay baa og ama waxay odhanayaan inuu jannada kaaga dheereeyaa laga yaabaa iyo wax la mid a ah. waxyaalaha noocaas oo kale ah waxa weeye waa arrin khatar ah waa in la iska jiraa kayfa yahdi illaahu qawman kafaruu bacda iimaanihim wa shahiduu ana alrasuula xaqun wa jaa'ahum albayinaat sidee buu ilaahay u hanuuninayaa dul gaaloobay iimaankoodii dabadii ay allah rumeeyeen kadib gaaloobay oo riddoobay iyo qiristoodii ah, dabadeed ay rasuulka markaa ay qireen inuu xaq yahay dabadeed gaaloobay iyadoo bayinaadkuna ay u yimaadeen siduu ilaahay u hanuuninaya hidaayada qalbiga ilaahay ayaa hanuunka geliya oo ciduu doonana hanuuniya ciduu doonana lumiya hidaayadu waa hidaayat tawfiiq baa looga jeeda kayfa yahdi allaahu qawman kafaruu bacda iimaanihim istibcaad baa ku jira bacdi markaa gaaloobay oo allah soo hanuuniyey waa jiraan hadda maxaa looga jeeda aayadda lagu khatimay macnaha lagu khatimay eh, hadalka lagu khatimay maxaa looga jeeda wallahu laa yahdi alqawma aldaalimiin kuwa daalimiinta ilaahay hanuunin maayo waxaa loo jeedaa kuwa ilaahay ogaa in iyagoo daalimiina dhimanayaan ilaahay ma hanuunin doono laakiin kuwa ilaahay ogaa inay islaamnimo ku dambayn doonaan allah waa hanuuninaya wallaahu laa yahdi alqawma aldaalimiin aldaalimiinna waxaa looga jeedaa gaaladaa looga jeeda waalkaafiruuna hum aldaalimuun gaaladu yagaa daalimiin ah way dulmiga dhammayska tirani dulmiga kaamilkaay waa gaalnimada wanazla fi man irtada walaxiqa bilkufr suyuuti waxau ihi raximah ullah wanazla waxaa soo degay fii man irtada ciddii ridowday oo diinka ka noqotay waxaa ku soo degay shanigiis walaxiqa bilkufri bilkufaar midiqre wa laxiqa bilkufaari dabeedna haleelay gaalada haleelay oo bimacnaa intuu ridooboo diinkii ka baxay ayuu dabeedna cararay oo gaaladii xaggooda u firdhaday waxaa ku soo degay waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minh waman yabtagii ku kastoo raadiya hayra alislaami xaalaanu islaamnimo ahayn ee islaamka ka duwan yahay diinka soo socdaa diinan diin kii raadiya oo calaa haada waxay noqonaysaa khayra in la xaaleeyo sababto macrifada loo idaafeeyey waxaa la odhanayaa yacni kuma macrifoobayso yacni waa mutawaqila fi tankiir nakiranimaday ku xeeldheeraatay aad u dhex gashantahy weji labaad waman yabtaqii ku kastoo raadiya hayra alislaami islaamka shay aan ahayn diinan ay min jihati diin adtamyiis ka dhigto xag diin ahaan u raadiya falan yuqbala minhu laga aqbali maayo yacnii diin aan islaam ahayn ruuxii raadiyaa lagama aqbala marka khayra la xaalaynayo waxay ku dhisan tahay diinan bay sifo ka ahaydoo diinan khayra alislaami diinkaasoo khayra alislaami mughaayiran lilislaami islaamka ka duwan nakira haddii markaysagaa sifadeed lasoo hormariyana qaacidadu waxay tahay inay xaal ka noqonayso oo laga xaalaynayo falan yuqbala minhu laga aqbali maayo huwa fi laakhirati min alkhaasiriin wa huwa isagu fi laakhirati aakhiro gudaheedana min alkhaasiriina kuwa khasaaray ama kuwa nafahooda khasaareeyuu ka mid ahaaday khasira waxay noqotaa mutacadi iyo laazimi labadaba ya aladiina khasiruu anfusahum yani kuwii nafahooda khasaareey iyo ehelkooda marka waxaa mafcuul baa la siiyey limasiirihi ila annaari almu'abadati calayh ahaanshuhu ahaanayo ee ku dambaynaayo daraaddeed ila naari naarta intii ka ahaatay almuabadati calayhi abad lagaga yeelaayo yacnii lagu waarinayoe abadka laga dhigayo abadiya naartu waxa weeye dhammaan mayso baabi'i mayse waa abadiya wakhtigaa dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk